بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين جواهر البخاري baanu ku jirnaa weli can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala الnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala اllahu calayhi wasalam ishtaraa rajul ninbaa wuxuu ka gatay min rajulin nin kale caqaaran lahu deer uu lahaa caqaar ama guri uu lahaa ama dhul uu lahaa ayuu markaa ka iibiyey nin nin kale fawajada wuu helay alrajulu ninkii alladi ishtaraa gatay alcaqaar deertii fii caqaarihi deertiisa jarad ashun buu ka helay fiiha dahab dahab uu ku jiro adduu ee ashuun dahab uu ka buuxo ayuu markaa ka helay fa qaala lahu wuxuu ku yidhi alladii kii ishtaraa gatay waa kii iska gaday kii iska iibiyey dhulka ayaa intuu u tegay wuxuu ku yidhi alcaqaara dhulkii khud qaada dahabaka dahabkaaga iga qaad minii xaggayga warkaalay oo gurigii aan kaa gatay ama dhulkii aan kaa iibsaday dahabkaaga yaala markaa iga qaad buu yidhi innama ashtaraytu minka alarda aniga dhulkaan kaa iibsaday walam abtac minka adahaba dahabkaa ma gadanine wa qaala aladii kii lahu asagana wuxuu ku yidhi alardu dhulka lahaa innamaa bictuka alarda wamaa fiiha dhulka iyo waxa gudihiisa ahaaday baan kaa iibiyey fataxaakama waxay ku xukuntameen ilaa rajulin nin nebi daawuud baa lagu sheegaa fa qaala aladii kii wuxuu yidhi taxaakama ay u xukuntameen ilayhi xaggiisa alakumaa waladun ilma ma leedihiin si kale oo loo kala garsooraa la waayey war waxaan adaa lahe qaada iyo melihi qaado yaa maxkamad laysku saaraya anaa leh iyo anaa leh baa dadka maanta laga fujin la'yahay melihi iyo melihi ilaa laysku maxkamadeeyo khayr iyo wanaag la gaari maayo alakumaa walad ilma ma leedihiin qaala axaduhumaa midkood wuxuu yidhi lii ghulaamun wiil baan leeyahay wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi lii jaariyatun anna gabar baan leeyahay oon dhalay qaala xaakimkii wuxuu yidhi ankixuu u guuriya algulaama wiilka aljaariyata gabadha wa anfiquu ku nafaqeeya calaa anfusihima minhu nafafyaalkooda kaga nafaqeeya oo waxaa kaa ka siiya macnaha oo waxaa iyo dahabkaa iyo waxaa meesha ka nafaqeeya oo watasadaqaa ku sadaqaysta macnaha nafafyaalkooda ku sadaqeeya bikayri waasita sidaa darteed ayaa mar badan waxaa loo baahan yahay in xalaal miiradnimada lagu dadaalo baabu yasta'hiru rajul isti'faarinta ninka iyo wasannu rakacatayn laba rakacadood sunayntooda cinda alfajri fajarka agtiisa can abi hurayra radia allaahu canhu qaal qaala wuxuu yidhi bacata rasuulkii ilaahay ayaa diray sala allahu calayhi waaalihi wasalam casharatan caynan toban nin oo ilaalo ah toban nin oo ilaalo ah ayuu rasuulku diray sala allahu calayhi wasalam wa amara calayhim wuxuu madax uga dhigay dushoodana caasim bin haabit alansaariy wajadtu caasim bin camar bn alkhadaab awoogii waayee xataa idaa kaana markii ay ahaadeen ama ay soo gaareen bilhaddati meesha lagu magacaabo waa meel mowdicehe hadda la yidhaahdo oo bayna cusfaana waa maka cusfaaniya maka u dhaxaysa dukiruu waxaa loo sheegay lixayin qabiil oo min hudaylin reer hudayl ah yuqaalu lahum la yidhaahda banu laxyaan ayaa loo sheegay qabiilkaasoo dad muslimiina ah aad u daydayayay ayaa waxaa la yidhi koox muslimiin ah ayaa meesha maraysa fa nafaruu waxay ka soo dabadireen lahum ayaga rag bay ka soo dabadireen ama ciidan ciidan bay soo adeegsadeenoo ay markaa u soo direen xaggooda biqariibin u dhow min mi'atin boqol rajulin oo ninoo raamin shiishyahana ah shiishka iyo toogmada aad u yaqaana ayay markaa ka soo daba direen raamiga waa nibliga iyo gammuunkay aad ugu dheereeyeen oo waxay yaqaaneen toogashada fakhtasuu waxay soo raaceen aafaarahum raadadkooda raadadkooda ayay soo dabagaleenoo way soo raadgureen xataa wajaduu ilaa ay heleen ilaa ay heleen ma akalahum attamra fii mansilin nasaluuh ayagoo cunaya timir meel ay markaa degeen mansil ay degeen bay uga daba tageen faqaaluu waxay yidhaahdeen tamru yafriba xataa wajaduu ilaa ay heleen ma'akaluhum attamra timirtii ay cuneen fii mansilin oo nasaluuhu mansil ay markaa degeen bay timirtii ay ka heleen fa qaaluu waxay dhaheen waa raggii raadraacayee la soo diraye tamru yafriba waa madiina timirteeda timirtii madiina waaye allay lehee raggu waa reer madiina faattabicuu waxay soo raaceen aahaarahum raadkooda falammaa goortii axassa uu dareemay bihim ayaga caasimu ninkii caasim ahaa markii uu dareemay waa tobankii nin ee ilaalada ahaa ninkii hogaaminayey ee caasim ahaa ayaa dareen galay in lagu soo daba jiro mar allaala markii uu dareemay ninkii caasim ahaa falammaa axasa bihim caasimu iyo wa asxaabuhu asxaabtiisa laja'uu waxay ku leexdeen oo ay ku dhuunteenay magan galeen ilaa mawdicin meel bay aadeen fa axaata bihim waxaa koobay alqowmu qoomkii waa la koobayoo raggii markay yimideen muslimiintii meeshay galeen yeysaa iskuweer ugu qabteenoo way koobeen way koobeen dhammaantood faqaaluu waxay dhaheen lahum ayaga ay ku dhaheen ansiluu soo dega fa actuu dhiiba biaydiikum gacmihiinna nasiya macnaha isdhiibay ula jeedaan walakum alcahdu ballan ayaa idin sugnaatay iyo walmiihaaqu ballan adag allaa naqtula inaanaan dilin minkum xaggiina axadan qofne hal qof oo aan idinka dilayna ma jiree isdhiibee soo dega fa qaala caasim bin haabit oo hoggaamiyihii qoomka ahaa wuxuu yidhi ayuha alqawmu qoomkaanow kii isdhiibaya ha isdhiibo amaa ana anigu falaa anzilu ku degi maayo fii dimmati kaafiriin kaafir ballantiisa dimmad iyo ballan ballangaaleed ku degi maayo waayo laa yarqubu fii mu'minin ilan walaa dimma qof mu'min ah maba u ilaalinayaan ballan iyo dimmo labadaba allaahuma ilaahayo taleefon iyo taar ma jiree akhbir u khabar oo nooga sheeg canna xaggeenna nebiyaka nebigaaga sala allahu calayhi waaalihi wasalama faramowhum waxay ku soo tuureen waxay ku soo tuureen oo ay ku soo rideen waa ninkii caasim ahaaye binnicmi gamuun faqataluu way dileen caasiman caasim caasim way dileen wanasala ilayhim waxaa u soo degtoo isdhiibtay alaaatu nafarin saddex nin cala alcahdi waalmiifaaqi ballan iyo miifaaq bay isu soo dhiibeen ballan inaynan dilin dhibaatana aynan gaarsiin baa saddex ku soo degtay caasimna waa la dilay waa afar lixdii kalena caasim bay raaceenoo way ku daydeen rajul lagu dayda waa tabaab ku tilmaamayey sidaa darteed caasim bay markaa ku daydeenoo lixna waa la dilay oo caasim uu ku jiro ee caasim uusan ku jirin caasimna toddobuu ku yahay saddexna way isdhiibeen saasay tobanka ku ahaayeen minhum waxaa ka mid ah saddexdaa isdhiibtay khubay iyo wazayd ibnu ninka lagu magacaabo zayd ibnu difnat iyo wa rajulun aakharu nin kale nin kale oo saddexaadna markaa wuu ku jiray waa cabdullaahi ibnu taariq ayaa lagu magacaabaaya saddexdaa ninna way isdhiibeen falamma istamkanuu markay makaniyeen oo ay gacanta ku dhigeen minhum xaggooda atlaquu raggii waxay fureen awtaara qisiyihim qaansooyinkii ay wateen xargahoodii yay furfureen fa rabatuuhum bihaa way ku xirxireen marka aaway ballantii kow way ku bilaabeenba gacmaha ayay markaa ka xirxireen qaala arajulu alhaalifu ninkii saddexaad ayaa wuxuu yidhi ninkii saddexaad ee cabdullaahi bnu taariq ahaa ayaa wuxuu yidhi haadaa midani awalu alqadari waa ballanfur ii khiyaanatii ugu horraysay oo ay nagu sameeyeen wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa asxabukum idin raaci maaya buu yidhi idinla saaxiibi maaya inna lii waxaa iigu sugan bihaa'ulaa'i kuwan uswatun hudayasho yuriiddu wuxuu ula jeedaa alqatla dilka santodobadaa qof ee aad disheen wixii aad ku samayseen baan ka xigaa buu yidhi mana idin raacaayo markii sidaa uu yidhi fajararuuhu wacaalijuuhu way sirsireenoo way jiideenoo waxay isku dayeen bal inay sirsiraan fa abaa wuu diiday an yasxabahum inuu la saaxibo ee uu raaco faintalaqa waxay la tageen oo macnaha way dileen asagiin bikhubayb iyo wasayd ibnu dafina ayay la tageen xataa baacuuhumaa ilaa ay iibiyeen bacda waqcata badarin waa dagaalkii badar dhicitaankiisii kadib fabataaca banulxaarifi bin caamir bin nawfal waxay iibsadeen khubayban ciil bay u qabeen ninkaa lagu magacaabo khubayb ayay gateen nimankii reer bani xaarif ahaa wa kaana khubayb wuxuu ahaa huwa asaga qatala mid ka dilay dagaalkii beder alxaarif bin caamir yowma bedrin ayuu dilay maalintii beder buu awow awow aabbahoodii dilayba niman ciil u qaba ayay markaa ka iibiyeen falabifa wuu ku nagaaday khubayb cindahum agtooda reer banuu xaarif buu ag joogay asiiran asagoo qafaal ah xataa ajmacuu ilaa ay go'aan ku gaareen oo ay ku kulmeen qadlahu dilkiisa inay dilaan baa markii dambe go'aan lagu gaaray fastacaara wuxuu ka caariyaystay khubayb min bacdi banaati reer bani xaarif gabdhahooda mid ka mid ah muusa sakiin buu ka caariyaystoo wuxuu yidhi walaalay bal sakiin isii bacdamaa la dili rabo wuxuu rabaa inuu iska hagaajiyo oo timaha hoose iyo cijiyaha iyo wax uun iska guro wuxuu ka caariyaystay fastacaara wuxuu ka caariyaystay min bacdi banaati alxaarif reer xaarif banaadkoodii gabdhahooda mid ka mid ah ama qaarkood waa mid uune muusa midi muusada inta badan sakiintana waa la yidhaahdaa yastaxiddu biha uu ku xiirto timaha hoose fa acaaratu way u caariyaysay asagoo middidii gacanta saa ugu haaya fa daraja waxaa soo gurguurtay bunayun canug yar oo lahaa ayadu ay dhashay ku yar oo ay gabadhii midida ama sakiinta siisay xaarif ay dhashay ayaa soo gurguurtay wahiya khaafila ayadoo khaafil ka ah canu xaggiisa ilmaha inta badan saa looma kontarooli karo intaad xagga ka filayso dhinacaa kala joogaa ilmo yar waaye wuu soo gurguurtay ayadoon ogayn xataa intii ataahu uu u tegay ninkii khubayb ahaa khubaybna intuu soo qabtay yuu jilbihiisii ku fadhiisiiyey fa wajadtuhu waxay heshay canugiiyo yujlisuhu ay uu ku fariisiiyey calaa fakhidihii ee cajarkiisa ama bowdadiisa walmuusaa bimuusahi sakiintiina biyadihi gacantiisa ay ku jirto bal sawiro adiga nin dadkiisa ay dili rabaan oo dadka gacanta ugu jira dil ku xukuman oo beri la dili rabo canug ayaga ay dhaleenna jilbaha u saaran aalad uu ku dili karana gacanta uu ku haysto muxuu fali lahaa muxuu samayn lahaa walmuusaa biyadihi sakiintiinna gacantiisa ay ku jirto qaalad waxay tidhi fafaac qaalad waxay tidhi fafazicat way argagaxday fascatan argagax carafahaa uu aqoonsaday argagax uu aqoonsaday ayay cabsatay way argagaxday khubaybu khubayb ayaa fahmay gabadhu inay argagaxsan tahay waayo ninkan dilka ku xukuman canugaagana dhabta u saaran midina gacanta ku wataa inuu dilahyabay u qaadatay faqaala wuxuu yidhi khubayb atakhshay atakhshayna ma waxaad ka cabsanaysaa an aqtulahu inaan dilo inaan dila maad ka cabsi qabtaa oo aad la argagaxday buu yidhi maa kuntu mi'ihi anigu liafcala mid samaynaya daalika arrintaa qaalad waxay tiri wallaahi baan ku dhaartaya maa ra'aytu ma aanan arkin asiiran qafaal khayran ka fiican oo ka khayr badan min khubayb qubayb wiilka lagu magacaabo wallaahi baan ku dhaartay bay tiri laqad wajadtuhu waan helay oo waxaan arkay yooman maalin ya'kulu asagoo cunaya qitfan gobol ama laan oo min canabin canab ah oo fiyaddihii gacantiisa ku jirta maalin waxaan arkay laan canab ah asagoo cunaya wa innahu asaguna lamuuhaqun uu ku xirxiran yahay bilxadiidi bir wamaa bimakkata makana kuma sugnayn oo ma lahayn maalintaa maalintaa oo xilligiisii ma ahayn min hamaratin miro wax himar ah ama wax canab ah oo baxaayayna ma jirin wa kaanad waxay ahayd gabadhii taquulu mid tidhaahda innahu kaa la risqun waa risqi rasaqahu allaahu khubayban ilaahay khubayb uu ku arsuqay subxaana wa tacaala risqi karaamo ahaan iyo owliye mucjisadeeda ah uu ilaahay siiyey bay markaa ahayd falammaa kharajuu markii ay la baxeen bihi khubayb min alxarami xaramka ay kala baxeen liyaqtuluuhu say ugu soo dilaan filxilli xataa ayagoo jaahiliin ah yay xaramku ixtiraami jireen inay ka bixiyaan xaramka oo ay xilliga ku soo dilaan markay sameeyeen qaala lahum khubaybun khubayb wuxuu yidhi dacuunii idaaya usallii aan tukadee rakcatayni laba rakcadood fatarakuuhu way ka tageen oo xargihii bay ka fureen fatarakuuhu farakaca wuxuu tukaday rakcatayni laba rakcadood faqaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye lowlaa an tax sabu haddaadan ii malayn lahayn annamaa bii waxa igu sugan jasacun inuu argagax yahay la sidtu waan siyaadsan lahaa waxaan ka baqay in waxa igu sugan argagax aad u qaadataan wuxuu salaada u badinayuu u dheeraynaya dilkuu ka cabsana waa isku baasabaasayna wuu isku sisirayaa wuxuu salaada u dheeraynaya geeriduu ka baqaa inaad idhahdaan baan ka cabsaday maahane lasidtu waan siyaadsan lahaa labada rakacadood waa ka badin lahaa umma kadib qaala wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow axsihim koob cadadan tiro ayagoo dhanba wax la tirin kara ka dhig waqtulhum ilaahayow dil badadan gobol gobol ilaahayow u dil ama mid mid walaa tubqi ilaahow ha ka reebin oo ha ka baaqi yeelin minhum xaggooda axadan qofna dumma ka bacdi ansha'a wuu geeraaray gabay buu tiriyey yaquul asagoo dhahaya falastu ubaalii xiina uqtalu muslimaan calaa ayi janbin kaana lilaahi masracii gabay buu tegey muxuu yidhi falastu ubaali mi ihi mid uu aabbayeelahayo xiina wakhtigii uqtalu laydilahayo musliman anoo muslim ah haddiiba islaamnimo anoo ku sugan oo ilaahay rumaysan laygu dilaayo u aabba yeeli maayi calaa ayi janbin dhinac allaala dhinacii kaana uu u ahaado masracii dhicitaankayga lilaahi alla dartii calaa ayi janbin kaana lilaahi masraci wadalika kaana fii daati alilaahi ilaahay awooddiisii daatadiisii waayo wa in yasha haddii uu doono yubaak wuxuu barakaynayaa calaa awsaali shalwin xubno oo mumasicin go'go'ay xidhna mumasic noqday oo kogo-ayna ilaahay wuu barakaynayaa haddii uu doono ilaahay subxaana wa tacaala saasuu markaa yeelayaa qasiida noocaas ah ayuu markaa tiriyey dumma kadib qaama ilayhi waxaa xaggiisa u istaagay abuu sirwacata ninka lagu magacaabo cuqbata bini alxaarif waa xaarif wiilkiisiiye faqatalahu asagaa dilay wa kaana khubayb wuxuu ahaa huwa asaga sanna ninkii u jibeeyey likulli muslimin muslim dhammaantii oo qutla lagu dilahayo sabran toogasho assalaata salaad salaad ayuu u jibeeyey bacdamaa booskii baabka uu yidhi ee salaada fajarka agteeda dilka agtiisaa markaa munaasab ahayd waaye wa akhbara wuu u sheegay yacnii annabi nebiga sala allahu calayhi wasalamna asxaabahu asxaabtiisa ayuu u sheegay yowma usiibuu maalintii la asiibayba khabarahum khabarkooda wa bacata naasun dad baa diray oo min quraysh ilaa caasim ibni haabit bay u direen xiina markii xudiduu loo sheegay annahu qutila in la dilay waa wiilkii ugu horreeyey ee idin raaci maaya ballanna ku degi maaya gaaleed yidhi markay qurayshi ogaadeen yay waxay u direen baa la yidhi rag si loo soo gooyo gobol ka mid ah ay yu'tow inay la yimaadaan bishayin shay minhu xaggiisa yucrafu ay ku aqoonsanayaan qatala ay ku aqoonsadaan macnaha waayo qatala rajula nin buu dilay oo cadiiman weyn oo min cudamaa'ihim kuwooda waaweyn markaa ka mid ah nin nimankooda waaweyn ka mid ah ayuu asagana horay u dilay mar allaala markii ay u soo direen fa bacata allaahu ilaahay wuxuu u soo diray licaasim caasim ninkii ahaa midla addullati wax sidii har oo kale ah baashaan dhalladda oo kalea loo soo diray oo oo min addabri shini ah shinimideeda labka ah ayaa loo soo diray faxamatu way ka ilaalisay min rusulihim rusushii ay quraysh u soo dirsadeen iyo ergadiibay ka ilaalisay falam yaqdiruu ma aysan awoodin an yaqtacuu inay ka gooyaan minhu xaggiisa shay-an waxba horay buu ilaahay nadar uga galay korkiisa inuu nijaas gaal ah taabanin ilaahay baa ilaaliyey subxaana wa tacaala markay saa ugu soo dhowaadaanba shinnibaa ku soo duulaysaa way kala cararayaan markaasay fikradkeennoono waxay dhaheen bal aan sugna ilaa habeenkii laga gaaro mar allaala markay kala galbatay wax arki weysay seexata ayaannu ka goosanaynaa say u sugaayeen roob baa yimid daad weyn baa yimid maydkiina asagaa qaatayba ilaa hadda meel la geeyey ilaah baa garan subxaana wa tacaala baabun wayu'hiruuna calaa anfusihim nafafyaalkooday ka doorayaan buu baab u yahay iyo wa fadlu tuhuuri tahaarada fadliga ay leedahay nadaafadda iyo wisqaadka intaba wa can abi hurayra radia allahu canhu ana rajula ninbaa ata alnabiy nebiga u yimid sala allahu calayhi waaalihi wasalama fabacata ilaa nisaa'ihi xaasaskiisa ayuu adeeg u dirnay ayuu u diray faqulna waxayna dhaheen maa macanaa ila almaa'u micigeena ama agteena ma aha ilaa biyo maahan faqaala rasuulu ullahi rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man yadummu yaa damminayo wadahaya ow amase yudiifu martiqaadaya haadaa midkan midkan yaa caaba martigelinayo gurigiisa u dumahaya fa qaala rajul nin baa yidhi oo min alansaari reer ansaareed ah ana aniga faintalaqa bihi wuu la tegay oo wuxuu ula tegay ilaa imra'atihi naagtiisa faqaala wuxuu ku yidhi akrimii wanaaji dayfa rasuuliillaahi rasuulka ilaahay martigiisa faqaalad waxay tidhi maa cindana agteena ma ahaanin ilaa quutu sidyaanii yaryarkeenna cuntadooda maahan ciyaalka cuntadooda maahane faqaala wuxuu ku yidhi asagana hayii diyaari tacaamaki raashinkaaga wasbixi shit siraaja kifaynuystaada wanawimii hurdisii sibyaanaki carruurtaada idaa aaraaduu cashaa'an markay cashada doonaan fahaya'ta way diyaarisay tacaamahaa tacaamkeedii oo asbaxad waxay shiday siraajaha faynuusteedii wanawamad way hurdisiisay sibyaanaha yaryarkeedii uma qaamad way istaagtay ka'annahaa sidii ayadoo tuslixu hagaajinaysa siraajaha faynuusteeda faadfa'atu way demisay bay tiri waaba waxay guda galeen yuriyaanihi inay u tusayaan ka'annahumaa sidii ayagoo ya'kulaani cunaaya iyagoo cunaayoo kaley isaga dhigeen ilee meesha waa mugdi fa baataa way baryeen reerkii mudaarin ayagoo bogduuban oo baahan falammaa asbaxa markuu waabariistay saxaabigii hadaa ilaa rasuuliillaahi rasuulkii alluu ku jarmaaday sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulkuna wuxuu yidhi daxika allaahu ilaahay waa qoslay oo wuxuu ku qoslay alleylata xalay aw amase cajiba wuxuu la yaabay min facaalikumaa wixii aad samayseen faanzala allahu tacaala ilaahay baa soo dejiyey wayu'firuuna calaa anfusihim nafafyaalkooday ka doorayaan walow kaana bihim khasaasa baahiba ha ku sugnaatee waman ruuxii yuuqa la ilaaliyo oo laga koriyo shuxa nafsihi naftiisa bakhaylnimadeeda fa ulaa'ika kuwaasi hum almuflixuuna kuwii liibaanay waaye can abi hurayrata radia allahu canhu ana alnabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala libilaalin bilaal ayuu ku yidhi cinda salaati alfajri salaada subax agteedii yaa bilaalu bilaalow xadidnii ii sheeg biarjaa camalin camal midka laguugu rajo badan yahay camiltahu aad ku samaysood ku camal qabatay filislaami islaamka dhexdii fa innii anigu samictu waan maqlay waan maqlay dafan calayka dacaskaaga shanqartiisa ayaan maqlay bayna yaday ani hortayda filjannati anoo jannada u sii socda digdigtaadii shanqarta dacaskaaga yaan hortay jannada ka maqlay qaala bilaal wuxuu yidhi maa camiltu camalan camal ma qabanin arjaa laygu rajo badan yahay cindii agtayda annii anigu lam atatahhar ma tahaaro qaadanin tuhuuran tahaaro qaadasho waa waysqaade fii saacatin waqti leylin aw nahaarin habeen ama maalin ah ilaa sallaytu waxaan ku tukaday bidaalika atuhuuri waysqaadkaa asaga ah maa kutiba lii wixii laygu qoray an usalliya inaan markaa ku tukado haddaba tahaarada fadliga iyo wanaaggaasay leedahee bilaal bay ka hormarisay shanqartiisa nebiga sala allahu calayhi wasalam baab wuxuu baab u yahay dacat ilumma waladaha fi salaa baab wuxuu u yahay baab waaye oo wuxuu baab u yahay hooyo hadday weladkeeda u wacdo asagoo salaada ku jira asagoo salaada ku jira iyo waatibaacu nnisaa'i dumarka raacitaankooda aljanaa'iza janaasooyinka ay raacaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam naadad way u dhawaaqday imra'atan naag ibnahaa wiilkeeda wahuwa asagoo fii sawmacatin uu ku jiro ee mawlac qaalad waxay tidhi yaa jurayj jurayjow qaala wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow ummii hooyaday maan ajiibaa wa salaatii mase salaaddeedaan wataa hooyaday iyo salaadee iswaafaqaya ma salaadaydaan wataa mase hooyaan dhahaa dumma ka bacdi qaalad waxay tidhi yaa jurayd jurayjow qaala wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow ummii wa salaatii hooyaday iyo salaadayda salaaddiisii buu iska watay dumma qaalad waxay tidhi maalintii saddexaad yaa jurayj qaala wuxuu yidhi allaahumma ummii wa salaatii qaalad waxay tidhi allaahumma ilaahayow laa yamuutu yuusan dhimanin jurayd xataa tandura ilaa aad ka tusiso wujuuhal mayaamiisin gabdhaha sunnaadda ah ee dhillooyinka wejiyaalkooda ilaa aad ka tusiso wa kaanad waxay ahayd ta'wi mid u soo dumata ilaa sawmacatihi sawmacadiisii ta'wii ilaa sawmacatihi raaciya mid qowsaar ah tarca alghanama ariga raaca gabar baa marka u timid qisada way soo yaro duuduuban tahay gabar baa intay isku soo siinaysay u timid inay fidnayso waxbay ka qaadi weysay ari jire naag aad ugu baahnaaba intay isku dhigtay kiibaa ku dhacay fa waladad way u dhashay fa qiila lahaa waxaa loo yidhi mimman haada haada alwalad wiilkan yaa kaa dhalay qaalad waxay tidhi min jureej buu ka ahaaday nasala wuu ka soo degay min sawmacatihi oo way ka soo dejiyeen qaala juraj wuxuu yidhi ayna haadihi aawitaa allatii taasoo tascamu sheeganaysa anna waladahaa waladkeeda lii inuu ani ii sugnaado ani ka dhalay qaala wuxuu yidhi wiilkii yaraabuu u tegey yaa baayuusu baayuusow baayuus baayuus waxaa la yidhaahdaa waa magac ciyaalka yaryarkaa loogu magac daro yaa baayuus man abuuk yaa waaye adooga qaala wuxuu yidhi raaciya alghanam qowsaarka ay dhaleen midkaa ari jirka ahaa aabbahay ah cadna waa lagu masabidanayaa markaasay masmasaxdeenay dhudhunkadeenay raalli ahow dhaheenoo waabtii ay ka dumiyeen bay dhaheen dahab ma kaaga dhisnaa mayay ammaan ballaaran isiiya buu yidhi dhoobadhoobadeeda markaa iigu celiya wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa aclam